alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاgfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray xadiiskii dheeraa ee kacb ibnu maalik xadiiskiisii baynu ku soo jirray wuxuu yidhi kacbu bnu maalik radia allahu canhu ardaah faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam amaa haadaa kan miyaa faqad sadaqa run buu sheegay faqum istaag buu yidhi xataa yaqdiya allaahu fiik ilaa uu allah xukumaayo shacnigaaga uu ilaahay xukumayo yacni istaagoo iga tag wa saara waxa kacay oo bimacnaa igu kacay rijaalun rag min banii saliimata banii saliima ka mida halkanuu sidii saxnayd ku heena laamka hoosdhiga fattabacuunii wa i raaceen fa qaaluu lii waxay igu yidhaahdeen wallaahi allah baan ku dhaarannaye maa calimnaaka kumaanu ogin adnabta inaad dembowday demban dembi qabla haada kan ka horreeya qirashada hadda aad qiratay markaa arrinkaa aad qiratay oo haddana nebigu kuu goynayo calayhi salaatu wasalaam dee wax ka daran lamaad imanba ya dembi hore waa qirayaan inuu la yimi laakiin waxay leeyihiin tanaad isku qirtay ya ee aad ku dhacday dee waa shay weyn weeye laqad cajasta waxaad ka caajistay fii an laa takuuna ay fii an takuuna laadu waa masiida litawkiid fii an takuuna inaad noqoto baad ka caajista awoodi weydii maa manacaka anlaa tasjuda ay an tasjuda saasoo kale la mid laqad cajasta waxaad ka caajistay cajista iyo cajasta labadaba waa la yidhahdaa laakiin kordhiggaa fasaaxa badan fii an laa takuuna ay fii an takuuna inaad noqotaad ka caajisto awoodi weydey ictadarta mid cudur daarta inaad noqoto ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay u cudur daarta oo ugu cudur daarto bima ctadara bihi lmukhallafuuna waxay ugu cudur daarteen ay bimili ma ctadara ilayhi almukhallafuun kuwii la dib ridaye markaa ghaswadaa aan raacin ee nebiga duulaankiisaas aan markaa raacin waxay ku cudur daarteen wax la mida inaad ku cudur daarato waad awoodi weyda waad ka cajisay marka bima waxaa loo jeedaa bimili ma ctadara ilayhi almukhallafuun faqad kaana wuxuu ahaa kaafiyaka danbak kaafiyaka miduu ku kaafinayuu ahaa dembaka dembigaaga kaafinayo kaafiyaka ya'du way kor dhigan tahay waa khabarkii kaano u muqadama weeyi kaafiika maaha dembana waa mafcuulkii labaad ee kaafi qaadanaysa faqad kaana wuxuu ahaa kaafiyaka waxa ku kaafinayaa waxa ku kaafinayuu ahaa dembaka dembigaaga kaa kaafinayaa hee istikfaaru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama lak dembidhaaf weydiinta rasuulku sala allahu alayh wasalam allaha dembidhaafka kaaga baryayo ayaaba kugu fillayd oo dembigaagana kaa kaafinaysa bimacnaa haddaad markii been u sheegi lahayd oo dabeedna nebigu markaa waxaa kaa raalli noqon lahaa uuna kuu ducayn lahaay oo ilaahay dembidhaaf kaaga baryi lahaa ducada nebigaaba kugu fillayd oo dembigiina lagaaga dhaafi lahaa dembigiiba ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam baa lagaaga dhaafi lahaa hmm. dee hadda ducadii nebigana weydi yaa dadkii kalena waa taa daahirkood inta laga aqbalay loo duceeyey adiguna ducadii maad helin dee cidhiidhgaana adiga ku sugan qaala wuxuu yidhi fa wallaahi allah baa ku dhaartaye maa zaaluu kamay zuulinoo kamay bixine way ahaayeen yu'annibuunanii inay canaananayaan xataa aradtu waxay canaananayeen ilamaa iyo aan ka doonay ama fa aradtu waxaan doonay an arjica inaan noqdo ilaaan ka doonay ilaa rasuulilahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaah inaan ku noqdo ilaa aan ka doonay bimacnaa ku hamiyey buu uga jeedaan oo fa ukadiba dabeed aan beeniyo nafsii naftayda dabeed aan beeniyo saasaa baan ku sigtay buui summa qultu lahum intaa dabadeed baan waxaan ku idhi waa nimankii canaanan ayuu ku odhanayaa hal laqiya haadaa maciya min axadin hal laqiya miyuu la kulmay haadaa arrinkaa aan la kulmay maciya aniga la jirkayga min axadin cidnaba miyay la kulantay war cid sidaas markaa aan sameeyoo kale samaysay oo arrinkaasoo kale la kulantay oo sidaasoo kale lagu yidhina ma jirtaa mise ma jirto ma keligay baan ahay mise cid baa iweelisaa qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa way jiraan cid kaleo sidaadaasoo kale la kulantay laqiyahu macaka rajulaani waxaa sidaasoo kale la kulmay laba nin labadaa nin qaalaa waxay yidhaahdeen misla maa qulta sidaa tidhi si la miday yidhaahdeen wa qiila lahumaa labadoodana waxaa lagu yidhi milu maa qiila laka sidii lagugu yidhi si la mida ayaa loogu jawaabo lagu yidhi oo nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi kacab qultu waxaan idhi man humaa labada nin waa kuwama qaaluu waxay yidhaahdeen muraaratu bnu rabiicata alcamriyu nusakha qaar waxay qorayaan muraaratu bnu rabiic alcaamiriyu baanay qorayaan nusakha badankoodu laakiin alimaamu nawowi sharaxa markaa muslimka wuxuu odhanayaa jamiicu nusakh alcaamiriyu baa ku taallaa sawaabkuse waxay tahay alcamriyu waayo ninkani wuxuu ahaa bani camri bni cawf buu ahaa bani camri bni cawf marka bani caamir ma ahayne bani camrin buu ahaa saas aawadeed sawaabku waa sidaas hmm. ibnu rabiic markaa nusakha qorayana yacnii usuusha qaar bay saas ugu dhacdaye ibni rabiicata saxan baa la yidhi marka hadda nuskhada daaru minhaaj rabiicna rabiicu ii qoray alcaamiriyuna sideeduu u daayey qaaluu waxay dhahaan muraaratu bnu rabiicata alcaamiriyu ninka la yidhaha muraarat bnu rabiica alcamri ninkaasay sheegeen muraara miimku waa godan yahay wa hilaalu bnu umayata alwaaqifiyu iyo hilaal ibnu umaya oo isaguna markaa waxa waxawe alwaaqifiyu waaqif loo nisbiyey qaala wuxuu idhi kacab fa dakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni laba nin oo saalixayni wan wanaagsan oo qad shahida ka qayb galay oo xaadiray badran beder ka qayb galay yaa laba nin oo saalixa ah wanaagsan oo beder ka qayb galay bay ii sheegeen culammada qaarkood xoogaa waxay ishkaal geliyeen warka uu kacab sheegay marka inay beder ka qayb galeen oo bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen nimankani beder kamay qayb gelin laakiin culammada sidaa odhanaysa xujo cad may sheegin waxay yidhaahdeen hadday beder ka qayb geli lahaayeen yacnii hajrigan laga haajiray lama sameeyeen ee sidii xaatib ibnu abi baltacaba nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi innahu shahida badra ya wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca calaa ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum oo aanu uga haajirin xaatib ibnu abi baltaca ayaanu uga haajiri lahayn ya marka waxa weye sidaas aawoodee beder kama qaybgelin waxaanay yidhahdeen zuhri baa ku qaldamay calaa kulli xaal laakiin xujo cad maaha oo laazim maaha cidda si loola macaamila in cid walba loola macaamilaa laazim ah yacni waxaa waa dhici karta axwaasha iyo azminada iyo ashkhaasta inay kala duwanaato ayaa dhici karta yani markaa taasaa dhici karta weliba xaatib ibn abi baltaca nooc dee ta'awulana gees buu ka samaynayey yani waxna waxuu doonayey inuu marka waxaweyan yani awisho inkastoo dee ta'wiil marka waxaweeye dembi ka baajinaya aanu ahayn laakiin isagu wuxuu islahaa sababtaasaad marka waxaweyan u yeesha ou uu ku cudurdaaranayey laakiin nimankan innaba wax cudurdaara de ma sheegan ma sheegan marka calaa kulli xaal warka marka waxaweeye kacab ka sugnaaday waa in seeda loo aqbalaa oo leeyahay beder bay ka qayb galeen labadaa ninoo ishqad shahida xaadiro ka qayb galay bedran beder xaadiray labadaa ninoo fiihimaa labadooda ay ku sugan tahay uswatun kudayasho wanaagsan ay ku sugan tahay ay uswatun xasana sifadii maadaama layska garanayo waa la xadfe ya yacni lugatulcarab waa lagu yaqaanaa marna mancuudka in la xadfo marna nactiga in la xadfo yani uswatun xasana loo jeeda qaala wuxuu uhi famadaytu waa ku socday buuhi arrinkaygii xiina dakaruuhumaa lii markay ii sheegeen labadaa nin markii hore xoogaa waa taraduday yaa oo walaac bay geliyeen laakiin markii loo sheegay labadaa nin inay markaa saasoo kale la kulmeen wuxuu idhi war cid baa kugu helisa weliba waa laba nin oo wan wanaagsan weeye yaa oo saalixiin ah oo beder ka qayb galay waxaa ku sugan ta'asiga wakhtiga masaa'ibtaiyo dhibaatooyinka in waxa weeye markaa laysku sabir siiyo cidda kula wadaagta waxaan sabarsiin ka imanayn oo qofka dhibtu ayna ka khafiifayn cadaabka naarta inay cidila wadaagtaa ka khafiifin mayso walan yanfacakum alyowma id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun laakiin masaa'ibta adduunyo way khafiifisaa wadaagga cidi kula wadaagtaa way kaa khafiifinaysa ya maxay khansaa tidhi walowlaa kasratu lbaakiina xawlii calaa ikhwaanihim laqataltu nafsii ya wamaa yabkuuna mila akhii walaakin usalli nafsa canhum bita'asi yacni noocaas buy wuxuu yidhi markaa kacbu bnu maalik wa nahaa rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo laga qaadanayaa dhibta ay leedahay cidda markaa qofka markaa waxa weeye khayrka ka walaacinaysaa ee shay wanaagsan uu la yimi ku canaananaysaa oo u qurxinaysa sida aan wanaagga ahayn dhibta ay leedahaa laga qaadanaya ya cidda haddaba sidan markaa odhanaysa maxay ahayd ee ku boorinaysa inuu been sheego sawta saxaabadu dhammaan cuduul ahaayeen waxaa la odhanayaa waxaa dhici kartaa cidda sidan ku odhanaysay inay ahaayeen munaafiqiin qaraabadiisa ah niman munaafiqiina inay ahaayeen bay aqbali karaan oo dabeed marka waxa weeye yacni u fadilayey inuu markaa beenta intuu sheego dabeedna marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam daahirkiisa aqbalo taasay aqbali karta wa nahaa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam waa reebay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam oo waa diidey oo dadka wuxuu ka reeboo u diiday can kalaaminaa hadalka nalala hadlayo hajri buu amray in laga haajiro ayuha asalaasa yacnii saddexdiinnanow yacni cid la hadashaan iyo cid ay idinla hadlaysaa toonna ma jirto wuxuu noo diidey min bayni man takhallafa canhu ciddii kadib dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam annaga dhexdayada saddexdeedaasuu annaga markaa naga reebay oo yidhi markaa cidiyo inayn la hadlin qaala wuxuu yidhi kacab baa odhanaya fajtanabana annaasu dadkiibaa baa naga dheeraadoo naga fogaaday aw qaala ama wuxuu yidhi waa shakun min araawiye takhayaruu lanaa way isu kaayo beddeleen dadku sidii qaar aanaan aqoonin oo mucaamilo iyo saaxiibnimo iyo wanaag naga dhaxaynin oo kaley noqdeen oo ghariib aan isku nahay yacni qofkiina arkaaba waa naga sii jeesanaya waana dhaafaya kaanu la hadallaan nalama hadlayo ya mar keliya ayaa sidaa loo gooyey wahajri xataa tanakkarat liya fii nafsi alardu yaada yaaulmutakalimka marna waa iska reebi karaa waa la reebi karaa waana la kordhigi karaa xataa tanakkarat lii ilaa isu kay beddeshay ay taghayarat fii nafsii aniga naftayda isku bedeshay alardu arladu famaa hiya dhulku ma aha bilardi alatii acrifu ay acrifuhaa dhulkii aan aqaanayba ma aha yacni waxaad mooddaa dhulku dhulkii aan aqaannay inaanu ahayn dadkuna dadkii aan aqaannay inaanay ahayn baad mooddaa sida cidi marka ayna iila hadlayn sidaan cidi marka iigu jawaabayn sidaan cidi iila sheekaysanayn sidaan cidi iigu farxayn kii weliba waa iga sii jeesanaya waana idhaafaya dhawiya dheere fa labithnaa calaa daalika khamsiina leyla sidaa waxaannu ku sugnayn konton habeen ayaannu ku sugnayn fa amaa saaxibaayiya labadaydii saaxiib miyaa waa muraaratu bnu rabiica iyo waxa weeye hilaal bnu umaye eh fastakaanaa iyagu way iska khuduuceenoo gurigooda ayay iskaga markaa cibaadaysteen istikaanku waxa weeye alistikaana waxa weeye waa khuduuca iyo isdullaynta iyo khushuucda qofku khushuucaayo oo isdullaynaayo fastakaanaa iyagu waa isdulleeyeenoo waa iska khuduuceen yacni ilaahay bay u khushuucayaan waqacadaa waxay fadhiisteen fii buyuutihimaa guryahoodii gudahooda bay iska fadhiisteen yabkiyaani xaalay ooyayaan bay guryahoodii iska fadhiisteen ma soo baxaan xataa jamac iyo jamaacaad ma yimaadaan waxay culammadu ka qaateen oo kala baxeen qofku haddii markaa waxa weeyaan hajriga noocaasoo kale uu ku dhaco oo muslimiintoo dhan la yidhahdo ka haajira inay cudri u noqonayso uga maqnaan karo yacni markaa jamaacadii uga maqnaan karo inay cudurdaar u noqonayso wa ana aniga miya fa kuntu waxaan ahaa ashabba alqawmi ninka ugu dhallin yare ugu da'da yar baan ahaa e, qowmka bimacnaa saddexdeeda nin ninka ugu dhallinyaronimada xaggeeda ugu xiga ayaan ahaa ya wa ajladahum ninka ugu xoogga badanna waan ahaa hilaalu bnu umaya dee nin da'a buu isagu ahaaba waynu arki doonnaayo dee e, xadiiska laftiisaa bay ku sugantay fa kuntu waxaan ahaa akhruju mid soo baxa oo fa ashhadu salaata salaada ka qayb gala jamaacada salaadda waan xaadiri jiray buuri wa atuufu waxaan wareegi jiray fil aswaaqi suuqyadana waa wareegi jiray suuqyadana waa iska soo mari jiray walaa yukallimunii axadun waxaan suuqyada ku soo wareegi jiray salaadda jamaacadana aan ka qayb geli jiray walxaal laa yukallimunii aanu ila hadlayn axadun qofnaba aanu ila hadlayn saasaa la eegaa waa la iska kay dhaafaa ka salaamaa salaamta kama qaado wa aatii rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam waxaan u imaadaa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam baan u imaadaa fa usallimu calayhi markaasaan salaamaa assalaamu calaykum wa huwa fii majlisihi waxaan salaamaa walxaal huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam fii majlisihi makaanu fadhigiisii uu ku sugan yahay fii majlisihi makaanu fadhigiisii uu ku sugan yahay bacda salaati salaadda dabadeed salaadda marka laga baxo isagoo halkiisii fadhiya baan u imaadaa waan salaamaa fa aquulu markaasaan waxaan is idhaahdaa fii nafsii anigu naftayda iska idhaahdaa hal xarraka shafatayhi ma dhaqdhaqaajiye dibnihiisii salaam ka qaadis uu maqlaayo innaba kama qaadin laakiin wuxuu isku qabtaa talow hoos ma u qaadoo dibnaha ma dhaqdhaqaajiyey mise innaba maba dhaqdhaqaajinba hal xarraka shafatayhi ma dhaqdhaqaajiyey labadiisa dibnood baan isku qabtaa buuri oo isweydiiyaa biraddi salaami celinta salaanta uu celinayo wa calaykum assalaam odhanayo talow dibnaha ma dhaqdhaqaajiyey am laa mise ma dhaqdhaqaajin taasaan isweydiiya isku qabtaa buuri uma kala caddaato oo dhaqaajin uu dibnaha dhaqaajiyey uma muuqato uma usallii intaa dabadeed baan tukadaa salaad naafila ah qariiban minhu meel nebiga ku dhow calayhi salaatu wasalaam baan ku tukadaa wa usaariquhu waxaan ku xadaa annadara eegista aan hoosta ka eegayo ilqoodha ka eegayo baan hoos ka yar eegaa aan ku xadaa fa idaa aqbaltu calaa salaatii markaan salaaddayda qaabilo araggayga aan la jeesto nadara ilaya xaggaygu soo eega waidaltafattu markaan milicsado iltifaatku waa milicsi markaan eego bimacnaa milicsado naxwahu xaggiisa markaan milicsadana acrada cannii waa iga jeestaa markaan hoosta ka eego waa iga sii jeestaa markaan ka soo jeesto oo salaaddayda iska soo qaabilana yacni waa issoo eegaa xataa idaa taala fa idaa taala waa xataadii ibtidaa'iyadahay ya wa qabla inna aw idaa aw mubtada idaa horteed ama mubtado horteed ama marka waxa weeye inna horteed waxa weeye waa shantii mawdic weeye xataa idaa taala wuxuu sidaa ahaaday oo arrinku istimraaray xataa idaa taala ilama iyo markuu dheeraaday daalika calaya ama xataa idaa taala ay fa idaa taala markuu dheeraaday daalika arrinkaasi calaya aniga korkayga igu dheeraaday min jafwati lmuslimiina adaygay muslimiintu igu adkaadeen ah mintu waa bayaaniyey mashaytu waa socday waa idaada jawaabteedii waxaan socday xataa tasawartu ilama iyo aan ka koraayey jidaara xaa'iti abi qataada abi qataada gidaarkiisa yacnii beertiisu gidaarkay lahayd ilaa aan ka korayey ama fa tasawartu waxaan koray xataa tasawartu ay fatasawartu waxaan koray jidaara xaa'iti qataada beerta abi qataada gidaarkeedii baan koro ka dhacay wa huwa bnu cammii waana in adeerkay weeye abiqataada wa axabbu annaasi ilay waa kan dadka ugu jeclaa ay aksaruhum maxbuubiyatan lii waa kaan ugu jeclaana dadka fa sallamtu calayhi waa salaamay fawallaahi ma radda calaya asalaam allah baan ku dhaartay salaantii igama celin salaantii igama celin waxaa laga qaadanayaa qofka laga haajiro hajriga laga sameeyo xataa salaamta in laga radiyaa oo markii hore waajib ahayd inay markan dhacayso aynay waajib noqonayn faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa qataada abaa qataadow anshuduka billaah allaah baan kugu dhaariye allah baan kugu weydiisanayaaye hal taclamunii ay as'aluka billaah bay ka dhigan tahay hal taclamunii ma igu ogsoon tahay uxibu uxibbullaaha inaan jeclahay allaah iyo wa rasuulahu rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam inaan jeclahay inaan allah iyo rasuulkiisa jeclahay maygu og tahay sala allahu alayh wasalam fa sakata waa aamusay facudtu waan ku noqday hadalkii oo mar labaad baan idhi fanaashadtuhu waan dhaariyey fa sakata waa aamusay facudtu waan ku noqday fanaashadtuhu mar saddexaad baan dhaariyey fa qaala wuxuu idhi allahu wa rasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa u aqoon badan waxaa laga qaadanayaa inaanu tani mukhaatabo uu la hadlayay ahayn ee inuu niyooday culammadu ku xambaareen ictiqaadkuu ictiqaadsan yahay bas inuu yidhaahdo ee isaga aanu la hadlayn calaa haadaa ma noqonayso amarkii inuu jebiyey noqon mayso niyada noocaasa ah hadduu ku yidhi inuu jebiyey noqon mayso fafaadat caynaaya labadaydii indhood baa ilmo burqaday yacnii indhahayga ilmadoodii baa burqaday yacanii waxaa loo tiriyey burqashada indhaha laftooda waxaase loo jeedaa ilmada burqanaysa yacnii ilmaa shax ka soo tidhi wa tawallaytu waa jeestay xataa tasawartu aljidaara ay fa tasawartu waxaan koray aljidaara jidaarkii baan koroo dib uga dhacay oo albaabka beerta muxuu u iman waayeyoo u garaaci waaye oo idan u weydiisan waaye dee ninkan waa laga haajirayoo dee looma idmayo hadduu marka waxaa weeye albaabka garaaco u yimaado oo la furo oo la arko albaabkii baa dib loo xidhanaya dabeed markaa gidaarku ka soo dhaca meeshanna markaa dumar iyo markaa cid markaa cawro inuu arko looga baqayo meesha markaa may jirin marka tan noocaasoo kale kaleana inay marka waxaweye dhexdooda aynay dhib lahayn oo marka waxaweeye markaa baa lagu xambaaraya taasoo kalea lagu xambaaray marka halkan waxaa ku sugan in nebigu calayhi salaatu wasalaam saddexaan yidhi laga haajiro oo yaan marka waxaweeye lala hadlin lala macaamilin yacnii wax hadala waa in laga goosta hadalka oo nimankaa laga dheeraadaa saasaa looga fogaaday waxaa laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam sida amarka nebiga ay u fulinayeen oo dadka xataa kuwii ugu xigay ayaa ka haajiro ka dheeraaday kuway isku dheeraayeena aad isugu jacaylka badnaayeen baa ka haajiro ka dheeraaday amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la fulinayay waxay kaloo ahlucilmigu ka deliishadaan hajriga nebigu amray in laga haajiro saddexdaa nin in cidda markaa waxaweeye dembi fisqiya la timi amaba markaa waxaa bidca iyo wax la mida marka waxaa la timi oo ku sugan hajriga laga haajirayo way ka deliishadaan marka ahlucilmigu sida shuraaxda axaadiiska sharaxdayba ay ka deliishadeen hadday imaamu nawowi tahay iyo a'immada kale hadday tahay dhammaanba saddexdan saxaabi bidca lama iman oo saxaabada ruux mubtadici kuma jirin laakiin waxay la yimaadeen shay markaa dembiyay la yimaadeen oo ay u badrheereen markaa dembigaa dartii baa looga haajiriyey dembigaasaa hajrigu ku dhacay asalkuna wuxuu yahay marka hore waa in dadka muslimiinta markaa waxaa aan laga haajirin asalku waa sidaas hadday labada qof isu cadhoodaan oo cadho uun markaa waxa iyaga dhex martay ay tahay wuxuu markaa ruqso ay haystaan saddex maalmood muddo saddex maalmooda gudahood waxa weeye waa inta markaa naftu markaa ay ku soo wanaagsanaanayso ama ay isku beddelayso ama wax la midee yacni qofku dembi kuma qabo wixii saddexdaa maalmood ka badan inuu ka haajiro ka dheeraadaa wuxuu noqonayaa miduu ku dembaabayo taa laakiin waxaa laga reebayaa wixii diin ahaan looga haajirayo oo marka waxa weeye inuu markaa fisqi la yimi ama macaasi la yimi ama markaa bidca markaysa markaa uu ku sugan yahay aawadeed looga dheeraanayo iyadu hajriga laga haajirayaa ma kuma xadidna yacni maalmo gaara kuma xadidna waxay noqonaysaa inta waxaasi jiraan oo dhan ayaa hajrigaas markaa laga haajiraya hajriga ahlubidaca laga haajirayana waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa hajri wiqaa'i iyo hajru cuquuba hajri laga haajiro waxaa la yidhaha mid ciqaab baa looga jeedaa iyo radci oo ciddan baa lagu ciqaabaya kaas waxaa loo eegaa maslaxa ma ku jirta maslaxa raajixa mise kuma jirto ayaa loo eegaa haddii maslaxo ka miisaan badan mafsadada ku sugan ay ku sugan tahay markaa waa lala imanaya hajriga cuquubada ah waa lala imanaya maslaxadaa la eegaya maslaxadaasna waxaa markaa soo gelaysaa isaga naftiisa markaa inuu waxan eh, zajri ay u noqoto oo waxan ka hadho ka reebtoomo iyo markaa dadka kale ee markaa sidanoo kale samayn lahaa yaga laftooduna ficilkaasoo kale inay ka waantoobaan oo iska ilaaliyaan oo waxani u caddaato inuu wax markaa qaldan ay tahay oy laga fogaado ay tahay yacni ay u caddaato sida looga jeedaa saas yadaa weeye marka maslaxa raajixa hadday ku jirto cuquubadaasi faa'iide gaari aynay ah ku sugnayno ka badan dhibaatada xaalka noocaasa ee eh, haddayna ku sugnayn lala iman maayo hajrigaa cuquubada ah nooca labaad ee hajriga waxaa layahay hajri wiqaa'i baa la yidhahdaa waa hajri looga jeedo yacni qofku sharkiisa inuu iska ilaaliyo diinkiisa inuu ka dhowrto ka tilmaamayo oo isagu dhibtiisa iyo sharkiisa iska ilaalinaya ka fogaanaya si aanu cadhadiisa u qaadsiin yacni markaa taas uga fogaanaya waa ruux saaxibu shubahaadoo shubahaadkiisu isleeyahy waa kugu saamayn doonaa waa selafku hajrigay samayn jireene mubtadicada qaarkood marka waxabay yidhahda kelmad iga maqal uu odhan jiray walaa nisfa kelima xataa kelmad nuskeed kaa maqli maayo qaarkood dhegaha ay furaysan jireen qaarkood markay arkaan marka ay ka dheeraan jireen oo ay ka carari jireen marka waxa dariiqa xataa u marayo waa hajriga wiqaa'iga ah yacni ka noocaasa marka weeye marka hajrigaa wiqaa'iga ahi waxa weeye lama odhanaayo ruuxan maslaxa ma ugu jirtaa markaysa markaa laga haajirayo mise uguma jirto aslax ma u tahay mise uma aha lama odhanayo hajriga wiqaa'iga ah wuxuu noqonayaa qofka xasab almustataac intuu kari karo inuu hajriga wiqaa'igaa la yimaado oo ciddaa waxa weeye markaa cadhaysan uu ka fogaado inuu ka fogaado yacni markaa weeyi xataa toobad hadduu muujisto yacni salaaxiisu intuu caddaanayo in laga haajiro waxa weeye waa ka imanaysaa sidaa marka waxa cumar ibnu khataabba ninkii sabiiq ibnu cisli loodhan jiray yacni marka uu yidhi ka dheeraada wuxuu isugu daray garaac iyo uu ushii ku garaacay iyo dadka inuu yidhi ka dheeraada markuu usha ku garaacayba wuxuu idhi wixii waa iga tageen afku ka sheegtay arrinkaa haddana cumar cuquubadii waa ku sii baaqi yeelay waa hajri cuquuba weeyaane waa ku sii baaqi yeelay muddo sannada ayaan dadku marka waxay la hadlaynin oo cidduu u yimaadaa jamc hadday u yimaadaan casmatu amiirulmu'miniin bay odhan jireen markaasay kala tegi jireen sannad markuu ka soo wareegay ayaa layidhi ninkii wanaag baa ka muuqda markaasuu u fasaxay dadku inay la joogaan waa halkay fuqahadu ka qaateen muddada lagu eegaayo qofku inuu wanaagsanaado waxa uu sheeganaya iyo toobadda uu sheeganaya inay dhab tahay iyo in kale muddada lagu ogaanayaa fuqahadu halkay ka qaateen sanad inay tahay halkaas weeyi bal wax tanaaquda iyo wax isburina iyo wax la mida inay ka soo baxdo yacni muddo sannadaa la baxnaaninayaa towbadda uu sheegtay miyay jirtaa mise ma jirto waxa weeye halkay ka qaateen fuqahadu waxa weeye waa arrinkaa cumar uu sameeyey ka qaateen calaa kulli xaal xadiiskani sidaasuu marka masalada hajrigana ugu asal yahay wuxuu yidhi kacbu bnu maalik radia allaahu canhu ardaah fa bayna ana amshi wakhti gudihiisoo anigu aan soconayo haddaan kacab ahay fii suuqi almadiinati madiinatu rasuulillah suuqeedii aan dhex soconayo idaa nabadiyun waaba isagii oo nin markaa beerwalo ah oo min nabadi ahli shaam nusakha qaar waxay qorayaan min ambaati ahli shaam nuskhada daarulminhaajna waxay qoraysaa min nabati ahli shaam macnuhuna waa isku midkii oo beeratadii markaa reer shaam ka midii ayaa igu kediyey idaa nabatiyun waaba markaa nin beerataa nin beerwala ah oo min nabati ahli shaam ama min ambaati ahli shaam yacnii beeratadii reer shaam ka midii miman qadima biacaami yacnii ka mida ciddii cunto keentay oo cunto markaa keento la timi yabiicuhu cuntadaas xaaluu markaa doonaayo inuu iibiyo bilmadiinati madiine gudaheeda uu ka iibiyo ba'du waa darfiyo yaquulu uu leeyahay nin beerwala'a ah oo beeratadii reer shaam ka mida ah baa ku kadiyey isagoo sidan leh man yadullu calaa kacbi bni maalik war yaa i kacab oo ina maalig ah fatafiqa annaasu dadku waxay gudagaleen yushiiruuna lahu inay u tilmaamayaan ninkii ilaya aniga xaggayga u soo tilmaamayaan xataa waxaa ka muuqata inaynan la hadlin ay farta unugu fiiqeen waayo isagii baa mawdica ka dhow xataa jaa'anii waa soo socday ninkii ay fasaara xataa jaa'anii ilaa uu ii yimi buu markaa soo socday ama fa jaa'anii waa ii yimi fadafaca ilaya wuxuu ii dhiibay kitaaban yacni wuxuu ii dhiibay warqad buu ii dhiibay qoraal min maliki khasaan boqorkii reer khasaan ka ahaadayoo ka yimi khasaan meesha la yidhaahdo boqorkii ka talin jiray qoraal ka yimi buu ii dhiibay wa kuntu waxaan ahaan jiray kaatiban nin qoraayaan ahaan jiray oo waxna qora waxna akhriya fa qara'tuhu waa akhriyey warqaddii buu furay waa akhriyey fa idaa fiihi waba isagiyo kitaabka gudihiisa ay ku sugan tahay amaa bacdu intaa dabadeed miyaa fa innahu ay fa inna sha'na arrinku qad balaghanaa waxaana soo gaadhay anna saaxibaka in saaxiibkaa wuxuu u jeedaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qad jafaaka inuu kugu adkaaday yaa yacni jafwadu waa adayga inuu kugu adkaaday oo saani kuu xidhiidhin waayey oo kugu adkaaday ayaannu markaana soo gaadhay walam yajcalka allaahu allahna kaama yeelin bidaari hawaanin yacni markaa meel dulli guri dulli mid ku sugan ilaahay kaama dhigin hawaanku waa dulliga guri dulliyoo lagugu dullaysto mid ku sugan allah kaama dhigin walaa madiicatin dhul lagugu dayaco xaqaaga lagu lumiyana ilaahay markaa mid ku sugan kaama yeelin hmm. falxaq bina annagana soo haleelo noo kaalay boqorkaa gaalkaaba ka odhanaya falxaq bina annagana soo haleelo noo kaalay nuwaasika haddaad noo timaaddo waa kula naf qaybsanaynaa muwaasaad baannu kula samaynaynaa waannu kula naf qaybsanaynaa kacab wuxuu idhi faqultu waxaan idhi xiina qara'tuha goortii aan akhriyey risaaladda markii hore waxaweye damaa'irta u noqonaya waxaa laga dhigay mudakar faqara'tuhu faida fiihi haddana waa ta'niisiyey oo wuxuu idhi faqultu xiina qara'tuha wa haadihi ismu ishaaradu ka cabbirayo waa ta'niisiyey fatayamamtu bihaa wada mu'anas buu ka dhigay sababtu waxay tahay marka waxa weeye uu ta'niisinaayo waa biictibaari macnaa buu ka eegaya macnaha oo macnihii risaalay dee noqonaysaa ama saxiifo ayay noqonaysaa marna lafdiguu ka eegayaa kitaab buu ka cabiro waa mudakar marka xaggii lafdigii mudakar bay ka tahay xagga macnahana wax mu'anasay la macno tahay marka damiirka marna waxaa loogu celinayaa xaggii macnaha marna waxaa loogu celinayaa xaggii yacni markaa lafdiga ayaa loogu celinaya caalim hore culammadii hore ee markaa waxa weeye mutaqadimiinta ahayd ka mid ah asmaci inuu ahaa baan filayaa cabdulmalik ibnu qurayb oo qarnigii labaad noolaa culammadii luqadana ka mid ahaa ayaa wuxuu yidhi waxaan maqlay shakhsi odhanaya fulaan waa rajulun laquubun atathu kitaabii famazaqaha ninka hebel la yidhaahdaa yacni nin fiican ma aha yaa waa nin markaa waxa weeye xun weeye atathu kitaabii taa u taaniis geliyey kitaabiina waaliyi atathu kitaabii kitaabkaygii baa u timid oo famazaqahaa markaasuu jeexjeexay yani markaa markaasuu jeexjeexay waana ta'niisiyey markaasaan tu'anisuhaa cabdilmalik baa odhanaya ibnu quraym asmaci war miyaad ta'niisinaysaa kitaabii baaba tidhiye markaasuu alaysa bimacna saxiifa war saxiifad miyaanu la macnahayn buuhi ya waxaan filayaa ibnu xaajib baa yacni kitaabkiisa kaafiyada ku soo rara inay sa ahayd baan calaa kulli xaal waa mas'ala marka waxa mashhuura caana weeye faqultu waxaan idhi xiina qara'tuhaa goortaa risaaladii akhriyey ama saxiifadii akhriyey wa haadihi tani saxiifadanna ama risaaladanna aydan noqoshaa lagu noqdaye min albalaa'i balaayaday ka mid tahay imtixaankay ka mid tahay iyada lafteedu waa imtixaan labaad fa fatayamamtu bihaa waxaan risaaladii ama saxiifadii ama warqaddii aan ula qastay tayammamtu waa qasadka fa fatayamamtu waa u qastay bihaa saxiifadii warqaddii ama risaaladii attanuura waxaan ula qasday moofada ayaan ula qasday yacanii dabkaa moofada inuu ku rido fa sajartuha markaasaan ku gubay dabkii moofada waxaa laga qaadanayaa kutubta markaa iyo bugaagta fasaadka xambaarsan inaan la haysanin yaa ee la gubo ayaa laga qaadanaya walow magac ilaahayba ha koobsadaan waayo waxaa ku yaallay hadda maxay walam yajcalka allaahu ismullaahi waa ku yaallay laakiin maadaama markaa warqaddani ay tahay mid fasaad xambaarsan in la gubayo ayaa markaa laga qaadanayaan dhibi ku sugnayn cusmaan ibnu cafaan iyo saxaabaduna waxaabay gubeen ma bay gubeen wakhtigay ummadda fasaadka uga baqeen si aan ummaddu isu khilaafin saas aawadeed taana culammadu waxay ka qaateen haddii musxafka iyo kutubta cilmiga aan lagu intifaacaynin ee ay googo'aanoo xaal aan lagu intifaacaynin ay gaadhaan markaana in la gubi karo dhibina ayna ku sugnayn ayaa laga qaatay ijmaacii saxaabaduna waa ku sugan yahay sunnadii khulafada waxaa kaloo laga qaadanayaa in dadka waxa weeye markaa lunsani ruuxa haddii markaa uu la kulmo imtixaan inay doonayaan inay markaa karkaarka sii weydaariyaan oo sii fasahaadiyaan inay doonayaan yaa bal halkuu uga soo dhiila dhaansaday ka warran khasaan buu warqad uga soo dirayaa markaasuu leeyahay waxa weeye saaxiibkaa hadduu ku gooyey annagaa ku wanaajinayne noo kaalay annagaa ku wanaajinayne noo kaalay waxaa kaloo laga qaadanayaa sida markaa waxa weeye markaa kacbu bnu maalik uu diinka ugu adkaa iyo siduu markaa waxa weeye isaga ilaalinayay isagoo dhib badan dareemaya uu isaga ilaalinaayey markaa inuu dee waxa weeye markaa lumo uu isaga jirayey fitnadana uga taxadirayey iyo fitnadii inaan u daysana markiiba u gubay hadduu qofku haysto marba dee uu yaro eego waxa dhici kartaa dee ta'asur iyo wax inay iman karaan marka siduu diinka u adkaana waa laga qaadanayaa siduu u baraarugsanaana waa laga qaadanayaa ahlulfasaadka siduu uga digtoonaa waa laga qaadanayaa masaa'il badan baa ku sugan xataa idaa madat arbacuuna min alkhamsiin ay fa idaa madat ama arrinku saasuu ku istimraaray xataa idaa madat ilaa ay ka socotay arbacuuna afartan ay socdeen min alkhamsiina kontonkii ka mid a ah. markii hore looma sii sheeginoo lama odhan konton habeen baa laydinka dheeraanayaa lama odhan oo hadday sidaa ahaan lahayd way uga fududaan lahayd laakiin intay arrinkaasi noqon doono may ogeyn laakiin markii dambey xaqiiqadu noqotay inay konton habeen noqoto wastalbasa waa sugnaaday oo ma soo degdegin alwaxyu waxyiguna waa sugnaaday oo hore waxyi arrinkayaga ku saabsani ma soo degin idaa rasuulu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalama ya'tiinii waaba iyadii oo rasuulkii ilaahay shakhsigu soo diray sala allahu alayh wasalam ya'tiinii uu imanayo ay fa idaa bilxadrati waa iyadoo goobta uu ku sugan oo kale waa iyadii oo goobta uu ku sugan yahay idaad waa fujaa'iye rasuulu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii rasuulka ilaahay rasuulkii ilaahay kuu soo diray uu markaa ila joogo ya'tiini u imanayo ama xaalu u imanayo ayuu goobta ku sugan yahay haddaad bilxadrati qadarto fa qaala wuxuu idhi inna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam wuxuu igu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam ya'muruka waa ku amrayaa an tactasila inaad ka dheeraato imra'ataka haweenaydaada ooridaada inaad ka dheeraato ayuu markaa rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam ku amraya fa qultu waxaan ku idhi ninkii uu rasuulku soo diray calayhi salaatu wasalaam utalliquhaa ay a utalliquhaa miyaan furaa min baabi xadfi hamsati alistifhaam am maada afcalu ama maxaan sameeyaa fa qaala wuxuu idhi laa may ha furin bal ictasilha ka dheerow falaa taqrabannahaa ha u dhowaanin oo ha u dhowaanin oo ha u dhowaanin nuunu tawkiid musaqaluu geliyey waxay ka dhigan tahay ficilka saddex goor in la soo ceshay wa arsala waa u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saaxibaya labadaydii saaxiib waa labadii arrinku ka dhaxeeye isku qadiyadda ay noqdeen ee isku sida ay ku jawaabeen ee isku sida loogu jawaabay waa hilaalu bnu umaya iyo muraaratu bnu rabiic ama muraaratu bnu rabiica rabiica iyo rabiicna bukhaari iyo muslim baa isku khilaafay oo midna rabiicu u soo naqliyey midna rabiic buu u soo naqliyey ya a'immada qaarkood waxay yidhahdeen sida ibnu cabdilbar waxaa lagu xambaarayaa labada wejiba in la odhan jiray oo aabbihii rabiic iyo rabiica labadaba in la odhan jiray baa lagu xambaaraya faqultu waxaan ku idhi limra'atii haweenaydaydii waxaan ku idhi ilxaqii biahlik gabadh yahay waxaad haleeshaa biahliki ehelkaagii haleeloo reerkiinni u tag fakuunii cindahum agtooda mid ku sugan noqo xataa yaqdiya allaahu fii hada alamri ilaa uu ilaahay xukumayo arrinkan waxa ku saabsan ilaa uu ilaahay xukun ka keenayo xukumayo halkaa ku sugnado reerkiinna la joog waxaa laga qaadanayaa hadalka ninka loo soo diray rasuulku u soo diray calayhi salaatu wasalaam uu la hadlayo arrinkanna gaadhsiinaayo su'aashuu weydiiyena uga jawaabayo yadu mustasnan inay ka tahay hajrigii oo daliil caam iyo daliil khaasi markay dee iscaaridaan daliilka khaaska mawdica gaarkaa lagu hormariyaa daliil caama iyo daliil khaasi markay iscaaridaan wakhtiga gaarka ee mas'alada khaaska ah daliilka khaaskaa baa la hormarinayaa amarkii guudyada uu jiro ka haajiroo ka dheeraadoo ha la hadlina ayuu nebigu wuxuu amray ninkani dee inuu la hadlo warkaa gaadhsiiyo dee taasi ka reeban way ka hadhaysaa markuu intii gaadhsiiye intii u sheegay ayuu markaa ishkaal ku samaysay muraadka looga jeedo isma odhan intaa keliya adiga lagu soo faro intiina gaadhsiisee iska dhaqaaq ee wuxuu markaa doonay muraadka nebigu u jeedo calayhi salaatu wasalaam inuu fahansiiyo oo waa uga jawaabay oo taana wuxuu gartay inay raacayso waxa weeye markaa amarkii inuu gaadhsiiyo la amray caddaynta looga baahday in laga caddeeyaa inay taabic tahay attaabicu taabic naska intii loo soo faray iyadoo uu u sheegay ayaa markuu ishkaal ka yimina caddayntii ugu daray wuxuuna tilmaamay markaa labadii nine kalena iyagana saasi laagi baa loo diray sidaa la amraayo kacbi ibnu maalik haweenaydiisii ama ooridiisii wuxuu ku yidhi reerkiinni haleeloo reerkiinni u tag ilaa arrinkan ilaahay kala xukumayo oo xukun ka keenayo erayga ilxaqii biahlik wax waa lagu furaa haddii la niyoodo oo talaaqu waa ku dhacaya haddaan la niyoon oo talaaqnimo looga jeedinna talaaqu ku dhici maayo talaaqa marka laga hadlayo waxaa loo qaybiyaa talaaqa laba nooc sariix iyo kinaaya loo qaybiyaa eray waa eray talaaqnimada ku cad sida waxa weeye tallaqtuki iyo anti taaliqun waad iga furan tahay iyo waxa la midka cibaaraad kale bay culamada qaarkood yani sariixa erayga talaaq inuu yahay sariix waa laysla ogoliyey laakiin tasriix iyo erayo kale ma raacayaanoo sariixa ma gelayaan madaahib baa jirta aqwaal bay culammadu ka leeyihin kutubulfiqi baa ku arki kartaan laakiin waa laysla ogol yahay erayga talaaq iyo ishtiqaaqaadkeedu inay yadu sariix tahay sariix fi talaaq inay tahay waa laysla ogolyahay ahlucilmigu waxay yidhaahdaan eray sariix ku ahoo talaaqnimada ku cad haddii furitaankii loogu dhawaaqo qofka lama weydiinaayo lama odhanaayo muraadkaad uga jeedday muxuu ahaa yaa ee waa ku furmaysa hadduu lafdiga uun u qastay laba qasad baa jira qasadna waxa weeye waa in erayga in lagu dhawaaqo loo qasto halmaan eraygani aan u soo bixin dee halmaan hadduu u soo baxo xukun ma leh masalan wuxuu is yidhi waan ku faray dheh markaasuu deedna yidhi waan ku furay waa halmaan tan noocaasoo kalii markaa qasad la'aan bay ku dhacdoo erayga inuu yidhaahdaba ma doonine eray kaluu doonayey yaa taas waxba ku furmi maayaan lafdada inuu u qasdo waa la shardiyaa muraadka looga jeedo inuu u qasdo hadday sariix tahay lama shardiyo saas aawadeed baa markaa waxa weeye salaasun jidduhunna jiddun wa jiddun talaaqaa ka mida sariix hadday tahay niyow muraadkaagu muxuu ahaa la odhan maayo kinaayo ayaa timi kinaayo kinaayo waa maxay waa shay aan dalaaqnimada ku caddayn laakiin aqbali kara inay furitaan looga jeedo iyo inaan looga jeedin ilxaqii biahlik baa ka mid ah waayo lafdadan lafteeda ayuu nebigu wax ku furay calayhi salaatu wasalaam oo zawjaadkiisii qaarkood dumarku guursaday sida markaa gabadhii markaa waxa weeye ibnata aljawniya wuxuu ku furay ilxaqii biahlik yaa gabadhii ku tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam acuudu billaahi mink allah baan kaa magan galay laqad cudti bicadiimin falxaqii biahlik eray talaaqoo kale inuu sheegay lama soo rarin culammadu waxay yidhahay cibaaradan buu ku furay ilxaqii biahlik reerkiinni haleel kinaaya weeyo haddii talaaq looga jeedana talaaq bay u dhici oo talaaqnimo loo niyoodo haddaan talaaqnimo loo niyoonna talaaq u dhici mayso kacbi bn maalikna waa isticmaalay talaaq ugama jeedin saas aawadee waxba kama furmin shaygu hadduu kinaayo yahay waxaa la odhanayaa muraadkaagu muxuu ahaa markaad erayga lahayd tidhi erayga garanay inaad tidhiye qasadkaagu muxuu ahaa dee inaan gabadha ku furaan doonayey bes furanta ma doonay inaan ku furo may furmin sariix iyo kinaayaa la kala yidhahdaa ya xabluki calaa ghaaribik baa ka mid a kinaayada ya xadhiggaagu degtaadu kuu saaran yahay maanta laga bilaabo mas-uulkaama ihi hadduu alaaq uga jeedo alaaq bay noqonaysa haddaan uga jeedinna ma noqonayso waa kinaayo marka kinaayada iyo sariixu saasay kala duwan yihin waaya wuxuu yidhi fa jaa'at waxaa timi imra'atu hilaal bni umayata rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam haweenaydii ama ooridii hilaal ibnu umaya uu qabay ayaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam u timi sala allahu aleyh wasalam fa qaalat lahu waxay ku tidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow ina hilaala bna umayata shaykhun daa'ic ninka hilaalu bnu umaye la yidhaahdaa waa shiikh yacni markaa dayacan weeye daa'ic hadalka dambaa fasiraya laysa lahu khaadim laysa lahu khaadim yacni cid markaa khaadima u shaqaysa ma haysto nooc dayaca ku suganoo xoogaa waa dayacan yahayoo khaadim u shaqeeya ma haysto fa hal takrahu miyaad nacaysaa oo karaahiyaysanaysa rasuulkii allahow an akhdumahu inaan u shaqeeyoo la joogo qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa maya walaakin laa yaqrabannak ha yeeshe yaanu kuu dhowaanin oo kuu dhowaanin oo kuu dhowaanin nuunu tawkiid mustaqala la socda yacni yaanu kuu galmoon iyo muqadimaadkaba fa qaalat waxay tidhi innahu wallaahi maa bihi xarakatun ilaa shay innahu ninkan hilaal la yidhaahdo wallaahi allah baan ku dhaartaye maa bihi xarakatun dhaqaaqba kuma sugna ilaa shayin shay intii ka haatay u dhaqaaqayo bimacnaa sabab dhaqaajiso oo markaa dumar yacni qof dumara u tag yacni markaa ku dhaqaajisaaba kuma sugna dhaqaaqba kuma jiro oo marka horena dee nin da'a buu ahaa marka dambena arrinkan baa ka qaalib noqdayoo markaasaa murugadii iyo oohintii iyo cunto la'aantii iyo waxaasaa isu galay ya markaa sidaas aawadeed yacni xaggaas nin ku tahambaabayaba maba ahaba wa wallaahi allah baan ku dhaartaye maa zaala kama bixinoo kama zuulina waa ahaa yabkii inuu ooyayo mid ooyaya ayuu ahaa mid ooyaya ayuu ahaa mundu kaana min amrihi laga soo bilaabo markuu ahaaday min amrihi xagga umuurihiisa maa kaana kii ahaaday ilaa yowmihi haada ilaa maalintiisa tan ah laga soo gaadhayo yowm fii lugati alcarab waa mudakar laakiin afkeenna waa mu'annas marka saasaa haadaa isagoo yidhi aan tan u leeyahay yaa waxaan waafajinaya un afkeenna bimacnaa arrinkaasi markuu ku dhacay oo bimacnaa towbaddoodii arrinkoodii dib loo dhigay laga soo bilaabo ilaa maalinta laga soo gaadhayo siduunbuu isaga ooyaya bal qiyaas markaa shakhsi marka afartan maalmood iyo afartankoodii habeen intaa ooyayo murugo iyo oohin ku sugan hurdadii ka yaraatay cuntadii ka yaraatay yacni waxa weeye guriga markaysa intaa ku jiro yacni markaa wax alla wax markaa yacni kale uu ku sugan yahy aanu jirin waa xaalad culus fa qaala lii waxay igu yidhaahdeen bacdu ahlii ehelkayga qaarkood bimacnaa qaraabadayda qaarkood low ista'danta maad idan weydiisati yacni lowda in tamani loo fasiro la yidhaahdo maad idan weydiisatid ya ama loo fasiro low ista'danta haddaad markaa idan weydiisan lahayd rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam fii imra'atika yacnii inuu kuu fasaxo markaa haweenaydaada inay kuu shaqayso kula joogto yacnii lakaana axsan mid wanaagsan bay noqon lahay laakiin tamannigaana fiican war maad idan weydiisatay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam inuu gabadha kuu idmo inay kuu shaqayso maad idan weydiisatay faqad adina xaqiiqee waa u idmo waa u oggolaaday limra'ati hilaal ibnu umaya hilaal ibnu umaya haweenaydiisii ama ooridiisii waa u oggolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam an takhdumahu inay u shaqayso waa u oggolaaday fa qultu waxaan idhi laa asta'dinu ma idan weydiisanaayo fii haa gabadhaa sha'nigeeda rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ma iidan weydiisanayo oo ii fasax ma odhanayo wamaa yudriinii maxaa i garansiinayaa maada yaquulu rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam maada ay aya shayin maxay buu yaquulu odhanayaa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay oo maada oo isla socota ay tahay ismu istifhaam ayna noqonayso mafcuulkii yaquulu oo muqadam ah ila sadaaray leedahay ama la yidhaahdo maada istifaamiye ah daaduna waa mawsuul mafcuulkiina wuxuu noqonayaa caa'idka markaa maxduufka ah ay ma aladii yaquuluhu muxuu yahay kuu odhanayaa ma garanaya buu yidhi rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay kuu odhanayaa muxuu yahay ma garanayo ida ista'dantuhu markaan idan weydiisto nebiga calayhi salaatu wasalaam fiiha damiirka haadu wuxuu u noqonayaa qofkii dumar uu noqonahaye qofkii dumar ahayd ayuu u noqonayaaye haweenayda markaa sha'nigeeda iyo khidmadeeda haddaan ka idan weydiisto muxuu iigu jawaabayaa ma garanayo waxaa dhici karta intaan weydiista in lay diido wa ana aniguna rajulun nin baan ahay wuxuu igu odhanayaa rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam haddaan ka idan weydiisto shaniga gabadhaas walxaal ana aniguna rajulun nin aan ahay ninkaasoo shaabun dhallinyaro ah bimacnaa wuxuu tilmaamayaa waxaa dhici karta intaan idan weydiisto in lay diido mar labaadkana haddii lay ogolaadaba dee inaan dembi kale ku dhacaabaan ka baqayaayo aan markaa waxa weeye iska haysan waayo marka si aan taasi u dhicin oo aan marna niyadjab iigu dhicin marna dembi kale iigu kordhin ha iga fogaato ha iga durugsanaato inta wax isbeddelaya fa labistu bidaalika cashara layaalin waxaan sidaa ku sugnaa cashra layaalin toban habeen halkan waxaa ku sugan ehelkiisa qaarkood inay hadalkan ku yidhaahdeen ehelkiisani kuwii la amray inay ka haajiraan miynay soo gelayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa ehelkiisa sidan ku yidhi inay ahaayeen dumar inay ahaayeen cidda layidhi ka haajirana inay rag ahaayeen oo ragguna ay ka haajirayeen baa suuragala waxay kaloo culammada qaarkood yidhahdeen waxaa dhici karta ehelkiisaas qaarkood inay munaafiqiin ahaayeen kuwa sidan ku odhanayaan waxaa kaloo dhici karta ubadkiisii qaar ka mida inay markaa ahaadeen yacni oo iyagu markaa aan soo gelin dee hajirgii soo geli maayaan sida markaa haweenayduba aynay u soo gelin wahaakada awjuh noocaasay sheegeen culammadii oo ku ishkaal bixiyeen fa kamula lana waa musallasulmiim oo yacni markaa waxa weeye kamula iyo kamala iyo kamila intuba waxa weye luqada waa ku sugantay fa kamula lana waxaa noo dhammaystirmay khamsuuna leylatan kontan habeen baa noo dhammaaday min xiina nuhiya can kalaamina laga soo bilaabo goortii markaa la reebay hadalkana lala hadlayo goortii la reebay laga soo bilaabo waa min xiina weeyi sababtuna waxay tahay ficil maadi oo dee mabni abaa markaa loo idaafeeyey maadaama loo idaafeeyey waxa uu ka kasbanayo waxaa ka mid ah yacni waxa weeye binaaguu ka kasbanaya binaaga ayuu ka kasbanaya qiso yar oo markaa mar dhacday mar baan waxaan soo qaatay xadiiska markaa sheegaya man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladathu ummuh markaasaan waxaan ugu dhawaaqay ka yowma waladathu ummuh axadulmashaayikh ayaa markaa dee mas'alada waxoogaa aan markii ayna ku soo dhicin tatbiiqeedu markaasuu isagoo ila kaftamayuu wuxuu yidhi warniyow miyaanu xarafkaagu kaafkaagu miyaanu waxba jarin ila ka yowmaad akhrinaysaa ya markaasaan ku yidhi xarafkaygu wax waa jaraaye mabni baa loo idaafeeyey mabni ayaa loo idaafeeyey waa nin aqoonta ku fiicanoo markiisa marka waxaa shiikhi weeye ya oo taasaad markaa sheegaysaayo isagoo mucrab loo idaafeeya laba qowl ku sugnaayeen wa qabla ficlin mucrabin aw mubtada acribu man banaa falan yufannadaasoo ka odhanaayo ibnu maalik qul haada yowma yanfacu asaadiqiina yowmu iyo yowma qiraa'ada naafica yowma ahi maxay ku dhisan tahay ila waa khabar bay dhacday haada yowma yanfacu taasaa laba weji ku sugnaayeen laakiin maadi marka loo idaafeeyo waa ka yawma tanna waa sidii wuxuu yidhi fa kamula lanaa waxaa noo dhammaaday khamsuuna leyla konton habeen min xiina nuhiya laga soo bilaabo goortii la reebay laga soo bilaabo can kalaaminaa hadalka nalala hadlayo la reebay oo loo diiday in nalala hadlo nalala sheekaysto la diiday goortaa marka laga soo bilaabo baa konton habeenoo dhammaaday uma sallaytu intaa dabadeed waa tukaday salaatalfajri salaaddii subax baan tukaday sabaaxa khamsiina leyla konton habeen markay noo dhammaatay subaxnimadii baa salaadii subax aan tukaday kontonkuna habeenkaasu ku dhammaaday calaa dahri beytin guri dushii baan ku tukaday buuhi guriga waa koray oo xagga sare ayuu markaa waxawaye satxiga ayuu ku tukanaya calaa dahri beytin guri korkii baan ku tukaday min buyuutina guryaha yaga ka mid ah salaaddii subax markuu dhammaysto ka baxo halkii iskaga wardinayo fa baynaa wakhti gudihiiso ana anigu jaalisun aan fadhiyo calaalxaali xaaladdii aan ku fadhiyo ku suganahay allatii taasoo dakara allahu tacaala allah uu sheegay minna annaga naga sheegay yaa wuxuu sheegayaa yacni waxa weeye cidhiidrhigii marka waxa weeye marka ay ku sugnaayeen baa la tilmaamaya ya xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxbat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allaahi ila ilayh yacni waxa weeye waa xaaladda caynkaasi cidhiidhiga ah waynu u tegi doonnaa iyo diiqadda ya iyo waxaannu dareemayno qad daaqat waa sii fasiro uu yidhi qad daaqat ay cidhiidhtoontay calaya aniga korkayga ay igu cidhiidhtoontay nafsii naftaydu wadaaqat ay cidhiidhtoontay calaya korkayga alardu arladuna bimaa raxbat ay biruxbiha ay maca ruxbiha ballaarkay arladu ballaadhanto inteedii la eg tahay lala qabo ayay haddana cidhiidhi igu noqotay buu kuleeyihi cidhiidhi nagu noqotay arladii ma aha inay intii ka soo yaraatay ee annaga nafsadayada si aanu dareemayno ayaa marka waxaa weeye iyo diiqaddanna haysa ayay cidhiidhi nagu noqotay ka'annahu ay aad u yartoo kale oo qofka murugaysan ama qofka baqaaya dee arladu waxay ku noqotaa cidhiidhi bay ku noqotaa samictu waxaan maqlay yacni goorta caynkaas waxaan maqlay sawta saarikhin mid dhawaaqaya codkii ayaan maqlay kaa dhawaaqayo awfaa koray oo u baxay calaa salcin buurta salci ee madiine ku taalla korkeeda u baxay yaquulu xaaluu odhanayo biaclaa sawtihi codkiisi ugu dheeraa uu ku odhanayo yaa kacbu bna maalikin abshir kacab oo ina maalik ahow abshir bushaarayso fakharartu waan dhacay saajidan xaalan sujuuda ayaan dhacay sajdatu shukri buu sujuuday sujuuddii shukrinaqa ayuu sujuuday wa caraftu waxaan gartay annahu qad jaa'a farajun inuu yimi faraj yacnii kurbadii in fayditaanna laga faydayaa inay timi ayaan markaa gartay fa aadana waa ogeysiiyey rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay rasuulkii allah annaasa dadka ayuu ogeysiiyey bitowbat illaahi caza wajalla calayna towbad aqbalka allah naga toobad aqbalay annaga naga toobad aqbalay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii u sheego ogeysiiyey caza ilaahay isagaa qaalib oo gacan sarreeyo wajalla isagaa weyn calaynaa annaga naga toobad aqbalay xiina sallaa wuxuu ogeysiiyey goortuu tukaday alfajri salaaddii subax uu tukaday fa dahaba annaasu dadkii baa tegey yacni waa u qasdeen baa loo jeedaa yubashiruunanaa ama xagga yagay soo aadeen yubashiruunanaa xaalay noo bushaaraynayaan fa dahaba waxaa tegey oo aaday ama u kacay ama u qasdayba dahaba bimacnaa qasadana waa noqotaa qibala saaxibaya labadaydii saaxiibe kale waa muraaratu bnu rabiic iyo waxa weeyaan eh, hilaal ibnu umaye e mubashiruuna yacani niman bushaaraynaya ayaa tegoo saxaaba ah wa rakada rajulun ninbaa soo eriyey ilaya xaggayga farasan faras buu u soo eriyey si u noqdo ka ugu horreeye bushaaraday soo gaadhsiiya yaa ayuu is yidhi caga ugu tegine yaan lagaaga dheerayne faras intaad kortoo soo caydhiso ka ugu horreeye gaadho noqo wa sacaa saacin waana soo rooray saacin mid roorayo min aslama aslam ka mida qibalii xaggaygu u soo rooray yaa markuu arkay nin faras markaa waxa watoo dee eryaya faraska markaa inuu ka dheerayn karo ayaa isagu awfaa wuxuu koray calaljabali buurta ayuu koray marka buurta intuu koro buurta korkeeda ka dhawaaqay codkiisa ugu dheer fa kaana sawtu yacni wuxuu noqday codku ay fa saara sawtu asraca mid ka degdeg badan minal farasi faraskii mid ka degdeg badan isla markiiba codkii baa soo gaadhay wakhtigu waa salaad subax dabadeedoo dee qayle iyo sanqadh iyo waxba ma jiraan codku aad buu u dheeraynayaa isaguna meel dheer baabuu korsan yahayoo guribuu korkii ku sugan yahay dee kaasina waa maqli og yahay waxa markaa eh, yacni codka soo yeedha eh, ninka faraska soo eriyey culamada qaarkood waxay ku sheegaan azubayr ibnu cawaam azubayr ibnu cawaam ayay ku sheegeen xaafid ibnu xajarna wuxuu yihi waxaa laga yaabaa ninka faraska soo eriyey inuu ahaa abu qataada inuu ahaa ninka kale u dhawaaqaya nin aslam ka mida inuu yahay buu sheegay jilibka aslam la yidhaahdo ansaarta ka mida nin ka mida inuu ahaa waxaa lagu sheegay xamzatu bnu camrin alaslamiyu nusakha qaarna waxaan arkay xamzatu bnu cumar iyagoo qoraya xamzatu bnu cumar alaslamiyu qaarna u qoraya qaarna camri ka dhigayaan marka ninka codkiisa soo gaadhay waa ninkaas bacdibaa waxay sheegeen oo yidhahdeen abubakar buu ahaa laakiin sanadka lagu soo wariyey abuubakar inuu ahaa ninkan markaa buurta eh, korkeeda ka dhawaaqay inuu ahaa abuubakar sanadkaasi ma sugna sidan saxiixa ku sugan baa muctamad ah wuxuu idhi kacbu bnu maalik falammaa jaa'anii goortuu u yimi alladii kii samictu aan maqlay sawtahu codkiisa yubashirunii xaaluu ii bushaaraynaayo bimacnaa codkiisa waxaan maqlay yubashirunii xaaluu ii bushaaraynayo nasactu lahu waxaan markaa u siibay sawbaya labadaydii maro fakasawtuhumaa waa huwiyey iyaahu isaga ayaan huwiyey fakasawtuhumaa labadii maraan huwiyey iyaahu isaga ayaan huwiyey bibishaaratihi bushaaradu ii bushaareeyey daraaddeed ayaan markaa ku huwiyey waan ku siiyey waxaa lagaa qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam shay bushaariya hadday timaaddo oo cid markaa khayr u xasilo inay u kala dheerayn jireen sida loogu bushaaraynayo waayo xadiis baa wuxuu ku soo arooray yacni waxyaalaha fadliga badan waxaa ka mid ah yacni qofka muslimka waxa wanaagsan loogu bushaareeyo qalbigiisa farax la geliyaa waxay ka mid tahay camalladiinna ugu fadliga badan saas aawadeed saxaabadu waa u tartami jireen oo waa u kala dheerayn jireen waxaa kaloo laga qaadanayaa markaa nicmo cusubi qofka u xasisho oo nicmo cusub helo inuu sajdatu shukri la yimaado ilaahay dartii u sujuudo sujuud sajdatu shukri ah waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda markaa bushaarada wanaagsan kuu sheegtay in marka waxaweeye abaalgud markaa loo sameeyo marka wuxuu ugu abaalguday labadiisi maro inuu u siibo labadiiba siiyo weliba maryo kalena ma haysanin wuu caariyo doonanayaa isaga inoo sheegi doona waa yahay wuxuu idhi wallaahi allah baan ku dhaartay ee maa amliku hayrahumaa labadaa maro waxaan ahayn oo dhar ah ma hananayn yowmaidin maalintaas yacnii cibaaradu waxay u egtahay wax caam ah shay kalaan hananayo aan labadaa mara ahayni ma jirin waxay culammada qaar ka daliishadeen in waxa weeye dhaartii iyo lagu gaar yeelo niyada lagu khasiso yaa oo waxaa la yahay altakhsiis binniya in marka ay jirto oo cumuumka hadalka ay dhici karto in wax laga istisnoodo laga reebo xagga niyada wastacartu waxaan soo toobalcaaraystay sawbayni laba maro oo fallabistuhumaa labistuhumaa waa xidhay waxay yidhahdeen culammadu abuqataadu ka soo caariyaystay waindalaqtu waan tegey ata'ammamu yacnii marka ano u qasteeyo ama xaalaan u qastaayo xaal aan u qastaayo rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam yatalaqaani annaasu fawjan fawjan yuhanni'uunanii bitawba yatalaqaanii waxaa ila kulmaaya aniga annaasu dadkii baa ila kulmaya fawjan fawjan koox koox iyagoo abay ila kulmayaan xalay jamaacaad iyo kooxo isdaba jooga yihiin bay ila kulmayaan waxay ila kulmayaan yuhanni'uunanii xaalay ii tahniyadaynayaan oo ii bogaadinayaan bitawbati towbadda iigu bogaadinayaan oo iigu tahniyadaynayaan wa yaquuluuna ay odhanayaan litahnika yani litahnika towbatullaahi calayk yacni marka waxa weeye bogaadin ha kuu lahaato towbadda allah kaa toobad aqbalay oo ha ku deeqdo xataa dakhaltu lmasjida ay fasirtu waan socday xataa dakhaltu ilaa aan ka galay almasjida masjidka aan ka galay ama fadakhaltu lmasjida ama macnuhu dhacay faidaa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam waabayadii oo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam jaalisun uu fadhiyo xowlahu annaasu dadku agtiisa ay fadhiyaan faqaama waxa kacay talxatu bnu cubaydillaah saxaabigii talxatu bnu cubaydillaah lo odhan jiray baa kacay radia allaahu canhu yuharwilu xaaluu soo guclaynayo markuu arkay inaan soo galay ayuu intuu soo kacay iga soo hor orday isagoo guclaynaya xataa saafaxanii ilaa uu gacan qaaday oo musaafaxa sameeyey wahanna'anii ii bogaadiyey oo ii tahniyadeeyey shayga khayrka wanaagsan baa la ysugu tahniyadeeyaa shay aan khayr ahayn laysuguma tahniyeeyo hadday nicmo diiniya tahay shayguna oo allahbaa ka toobad aqbalay ay tahayna waxa weeye tahniyad weyn bay dee mudan tahay tahniyad weyn waxaa laga yaabaa adduunyo dadku inay isugu tahniyadeeyaan aanu ruuxu garanayn inay markaa khayr u noqon doonto iyo inay shar u noqon doonto ama jago loo dhiibay inay ugu tahniyadeeyaan oo mas-uuliyad ah oo ay dhici karto dee in markaa waxaweye dembi uu ka korarsado yacni waxaweeye markaa khayrba aynay u ahayn yacni ma garanayno yacni inuu maal helo ama in mansib iyo jago loo dhiibaa ruuxa inay khayr u tahay iyo inaynay u ahayn garan mayno dadka qaarkood baa marka waxaweeye maalka soo galaa iyo xoolaha badana u helaa ama markaa jagada loo dhiibaa laga yaabaa diinkiisii inay daciifiso taasoo kale tahniyad ma mudna yaa tahniyadda waxa mudan wixii wanaagsan ayaa mudan laakiin shay aan la kala garanayn ma khayr baa ma shar baa yacni waxba laguma tahniyadiyo wuxuu idhi wallaahi allah baan ku dhaartay kacab baa odhanaya maa qaama ilaya iima soo kicin aniga xaggayga rajulun nin min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid oo hayruhu talxatu bnu cubaydilah aan ahayn talxatu bnu cubaydilaahina waa axadu alcasharati almubashariina biljanna ukhuwo gaaraana ka dhaxaysayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa walaaleeyey aakhaa rasuulu llahi sala allahu alay slm baynahuma fa kaana kacbun wuxuu ahaan jiray kacab laa yansaaha midaan ilaawin litalxata talxa aan u ilaawin arrinkaas inuu isagu keligii intuu soo kacay iyadoo majliskii nebiga la fadhiyo calayhi salaatu wasalaam ka soo hor cararay dabeedna intuu musaafixeeyo gacan qaaday uu u tahniyadiyey waxaa laga qaadanayaa ciddii wanaag kuu samaysa wanaaggiisa inaan la ilaawin intuu doonaba wanaaggaasi hala ekaaday qaala kacbun kacab wuxuu yidhi falammaa sallamtu markaan salaamay calaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii allah aan salaamay qaala wuxuu yidhi wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walxaal huwa isagu yabruqu uu markaa iftiimayo yaa oo u dhalaalayo wejhu wejigiisu u dhalaalayo wejigiisa ifaya kaannahu inuu hillaac yahay min asuruuri farax daraaddeed buu la ifayaa abshir bushaaraysu yidhi bikhayri yowmin maalinkii ugu khayrka badnaa ku bushaaraysu maalinkaasoo marra calayka ku soo maray marna marna ba' bay ku gudubtaa marna calaa bay ku gudubtaa yaa waxay markaa culammada qaarkood ay kala farqiyaan labadoo waxay yidhaahdaan hadday calaa ku gudubtana waxay sheegtaa muxaadaa la sinnaansho markay ba' ku gudubtana waxay sheegtaa mujaawazu calaa kulli xaal culammada qaar isku mid bay ka dhigaan aynay markaa mid walba ka kale meeshiisa loo isticmaali karo laakiin saa waa layidhi maalintaasoo marra calayka ku soo maray maalintii kugu khayrka badnayd ku bushaarayso mud waladadka ummuka laga soo bilaabo markii hooyadaa ku dhashay laga soo bilaabo ilaa maanta laga soo gaadhayo maalintii ugu khayrka badnayd ee ku soo martay ugu bushaarayso waa maalintaa ilaahay towbadda ka aqbalay fa qultu waxaan idhi kacab baa odhanaya a min cindika yaa rasuul allah ma adiga agtaaday ka ahaatay rasuulkii ilaahay ow sala allahu alayh wasalam am min cindi illaah mise allah agtiisay ka ahaatay qaala wuxuu uhi laa maya bal min cindi illaah allah agtiisay ka ahaatay bushaaradani ya oo allah baa toobadda ka aqbalo soo sheegay waxay culammadu isweydiiyeen maalintii uu islaamay iyo maalintani maxay kala noqonayaan ila bikhayri yowmin marra calayka mud waladadka ummuk ayaa la yidhi maalintuu islaamay miyaanu ka weynayn ee gaalnimada ka soo baxay ila waxaweeye tani waa nooc markaa waxa weeye dembi ah oo fisqi ah ou ka toobad keenay toobad in laga aqbalay waxay yidhaahdeen culammadu maalintaasi waa jirtaa inay tahay maalin khayr badan oo maalin nisbadiisa yacni u wanaagsan inay tahay shaki kuma jiro laakiin maalintaa tana dhammaystirays kamaalkeedii baa tan ah yaa haddii waxa weeye markaa toobadkeenkani aanu jiri lahayn iyo toobadda in laga aqbala aynay jiri lahayn dee islaamnimadiisa naqsi baa ku sugnaan lahaa laakiin maalinta islaamnimadiisii dhammaystirantay ee naqsiga ka badbaaday waa maalintan toobadda laga aqbalay marka asal fadiilada ha u ahaado maalinta hore ee maalintani waa mukmilun lahu waa kii dhammaystiray wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa surra markuu farxo istanaara miduu iftiimoo nuuro wejhu wejigiisu miduu nuuru ahaa xataa ka anna wajahahu ilaa aad moodayso wejigiisu inuu yahay qitcatu qamar dayax qayb laga soo jaray inuu yahay qayb dayax ka mid a oo muxuu odhan waayey ilaa aad moodo dayaxa inuu la mid yahay dayaxoo dhan kuma wada shabbihine dayuxu wuxuu leeyahay in madow ku yara sugan yahoo kalaf la yidhahdo kalaf iyo in caddaan ah marka haddii dayaxoo dhan lagu wada shabaho intii madowgaa soo gelaysaa waxaa loo jeedaa inta cadee aan markaysaa madowga ku sugnayn intaa yaree cadoo la soo jaraad wejigiisa moodaa intaasina waa wada saafi waa wada caddaan waa wada nuur wa kunnaa waxaannu ahayn nacrifu daalika qaar ka garta sidaas nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaa qaar ka garta inuu faraxsan yahay wejigiisaanu ka garan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu cadhaysan yahna wejigiisay ka muuqan jirtay markuu faraxsan yahna wejigiisay ka muuqan jirtay wejigiis waa wirwiri jiray markaa faraxsan yahay ya mar waxaa lagu shabbahaa muraayada marna waxaa lagu shabbahaa qicatu qamar marna muraayadoo kale aad baa loodhan jiray ya marka yacni waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam saasaa waxa ku soo kordhaa uga muuqan jireen wejigiis oo markuu faraxsan yahna uga muuqan jirtay markaa murugaysan yahna uga muuqan jirtay markuu cadhaysan inuga mugan jirtay falammaa jalastu markaan fadhiistay bayna yadayhi hortiisa aan fadhiistay qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulkii allaahow inna min tawbatii towbaddayda waxaa ka mid a ah an ankhalica inaan ka siibmo min maalii xoolahayga sadaqatan ila allaahi wa ilaa rasuulih sadaqatan xaalaan sadaqadaysanayo mutasaddiqan xaalaan ahay caamilku waa ankhalica ama la yidhaahdo waa masdarun min hayri lafdihi oo ankhalica la macna ah tasaddaqtu inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen sadaqatan yacni waxaa la sadaqadaystaa la yidhaahdaaye mastarnimadu ma sugnaa ha yeeshee culamada qaarkood towjiiha waa sheegeen inna min tawbatii towbadayda waxaa ka mid a an ankhalica inaan ka siibmo oo wada bixiyo min maali maalkayga sadaqatan ay mutasadiqan xaalaan sadaqadaysanayo ilallaahi wa ilaa rasuulihi allah iyo rasuulkiisa intii ka ahaatay aan u sadaqadaysanayo allah dartii baa loo sadaqadaysanaya rasuulkana waa loo dhiibaya faqaala wuxuu ihi rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay amsik bacda maalik xoolahaaga wax ka mida hayso fa huwa khayrun lak inaad haysataa ay fa huwa imsaaga xoolaha aad haysato qayb ka midii khayrun laka yada ayaa kuu wanaagsan oo kaaga khayr badan inaad wada bixiso fa qultu waxaan idhi haddaan ahay kacab innii anigu umsiku waxaan haysanayaa sahmii saamigaygii alladii kaasoo bikhaybara khaybar ku sugan saamigaan khaybar ka helay baan kaydsanayaa haysanayaa intan kalena waa wada bixinaya wuxuu u bixinayaa shukri uu ilaahay ugu shukrinaayo nicmadaas ayuu taacada noocaasa u samaynayaa oo uu markaa waxa weeye towbaddii taaco kale ku daraya wa qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ina allaha tacaalaa allah isagaa korreeye inama anjaanii wuxuu igu badbaadiyey bisidqi runta ayuu igu badbaadiyey runsheeggaan run sheegay ayuu allah igu badbaadiyey wa inna min tawbatii towbaddayda waxaa ka mid ahaatay allaa uxadisa inaanan warramin yacnii warba ilaa sidqan mid runa mooyaane maa baqiitu muddada aan nool ahay ee aan baaqiga ahay cimrigayga intaan dambe aan jiro war runa mooyaane war kale sheegi maayo fa wallaahi allah baan ku dhaartay ee maa calimtu axadan ma ogi maa calimtu axadan cid ma ogi ciddaasoo minalmuslimiina muslimiinta ka mid a oo abla'ahu allaahu ilaahay ugu nicmeeyey tacaalaa isagaa korreeye yacnii ablaagu nicmaynta iyo markaa waxaa dhibaataynta mid walba waa u dhacdaa mid walbana de waa imtixaan ablaahu allaahu allah ugu nicmeeyey tacaalaa isagaa korreeye fii sidqi alxadiisi warka inuu ku run sheego ugu nicmeeyey ma ogi laga soo bilaabo markaan sheegay daalika arrinkaa aan sheegay lirasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allah aan u sheegay oo axsana ka wanaag badan ma ogi mima ablaaniya allaahu wuxuu allah markaa iigu nicmeeyey yacani nicmada arrinkaa uu allah igu arsaaqay ciduu ugu nicmeeyey sidaasoo kale yaa sidaasoo kale ugu nicmeeyey oo ka wanaag badan siduu igu nicmeeyo ii waafajiyey inaan runtii uu sheego oo runtii ku sugnaado intaan baaqi ahay ma ogi buuri markan dambe qisada ka warramaayo saa u sheegaya wuxuu tilmaamayaa in ilaahayna tawfiiq ugu nicmeeyey oo runtii waafajiyey oo sidii run u sheegaayo ah, marka waxa weeye cid kaleo nicmada mid ka wanaag badan ugu nicmeeyey inaanu ogsoonayn mid la mida mooyaane wallaahi allah baan ku dhaartay maa tacamadtu kidbatan ama kadibatan labada waa loo dabdiyaa maa tacammadtu uma qasdin kidbatan been uma qasdin ama kadibatan been uma qasdin mundu qultu laga soo bilaabo markaan idhi daalika hadalkaa aan ku idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa inna min tawbatii an laa uxaddisa ilaa sidqan maa baqiitu lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay aan ku idhi ilaa yowmi haada ilaa laga soo gaadho maalintayda ee kan ah maalintayda tan ah wa innii la arjuu anigu waxaan rajaynayaa an yaxfadanii allahu tacaala fii ma inuu allah i xafido ilaaliyo yacni muddada markaa ii hadhay cumrigaygana inuu i ilaaliyo beenta iga dhowro ayaan rajaynayaa inta yara inoo hadhay dersiga dambe ayaynu markaa insha allahu tacaala awalkiisa yacni akhrin doonnaa carabka marin doonnaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk